alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbi wasalam wacan cayisha radi allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam khamsun min addawaabi kuluhuna fasiqun yuqtalna fi lxili fi lxarami alquraabu walxidatu walcaqrabu walfaru walkalbu alcaquul mutafaqun caleyh waxaynu ku jiray kitaab lxaj waxaa jira wax loo yaqaano maxduuraat lxraam maxduuraat bimacnaa mamnuucaat waxyaalaha qofka dee xajka xidha xaaraamta ka ah oo aynu soo maray labadii xadiisa u dambeeyey halkan xadiiskan ka horreeyey oo ka warramayey inaanu qofku ugaadhsanin wixii isaga awgii loo soo ugaadhayna aanu cunin laakiin haddii matalan cid kale ay ugaarsato oo aan muxrim ahayn dabeedna wax hadiyad uga keento amba iska qaato minaanay dembi lahayn labada xadiis xadiiska horena saasuu tilmaya xadiiskii abi qataada alansaariy oo uu rasulku uri alay slat hal minkum axadu amarahu aw ashaara ileyh miyuu idinku jira qof amreo yihi noo soo dil amba u ishaare marka xataa haddii uu aamusan ugu ishaaro saa ugu tilmaamo amba uu waxii lagu dilay u dhiibo ma cunaayo qayb buu ku leeyahay markan rasulku ui fakuluu maa baqiya min laxmi xadiiska waxaa kaloo laga qaadanayaa ixtiyaadka waxaa la dhaha waxa aanad hubin maxalaalba maxaaraanba inaad ka joogsatay ilaa daliilkeeda aad helayso oo saxaabadu waxay dhaheen markaa rasuulkayn weydiinu markan kale xadiiskan asacad binu jathama allaythiy radia allahu canhu uhdiya anahu ahda isaga laftigiisa weyaane ayaa hadeed u keenlay rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ximaaran waxshiyan de ximaar waxshiy inuu banaan yahay daliilku waa saaraya ximaar alahli ka la ihahdo ee dadku ay rartaan kaasi isagoo xaaraan wa huwa bilaba aanu inoo iman doona insha allah wahuwa bilabwa aw biwadana waa laba meelood midkood waana meelihiisaynu siirada ku aragnay dagaaladii koobaad ee nebiga alay isalatu asalaam dagaaladii koobaad ee uu galo markii jihaadka loo sharciyeeyey meelihii uu ka dhacay inuu kamid ahaa meelahaas wa bayna maka wlmadiina faradahu calayhi waqaal inaa lam narudahu calayk ilaa ana xuruman wax kale kuguma celinayne inaa anagu lam narudahu kugu celi hadiyadan ugaadha calayka adiga ilaa ana xurumun inaanu nahay mooyaane muxrimiin xurum waa jamc marka rasulka ala sla sl hadiyadda aqbali jiray o qaadan jiray sadaqadu xaaraan bay ka ahayd sayn ognahay hadiyaddana wuu aqbali jiro waliba uu ka abaalmarin jiray laakiin sababtii bacdee marka haddaad qof wax kuu sameeyo laakiin waxa aad wajiha wax diidan tahay sabab ay tahay ama derdemi ay tahay ama a ah. waa in wejiga qofka loo caddeeyo si aanu qofkii ugu arag in qofka waxaa lagu diidayo amba wax kale ay an cayisha radi allahu canha qaalat waxay tii qaala rasuulu lahi sala allahu ala sl rsulku uxuhi khamsun shan min adawaabi xayawaanada ka mid a ah. xayawaankii waaweyna maha macnaa wixii dhulka soconaya o dhan kamida mid ah kulluhuna dhammaantood faasiqun weeyaan waa waxxun weeyaan waa dhib leh oo cisyaankoodu badan yahiy yuqtalna waa la dilayaa fi lxaram xaramkaa lagu dilaya oo maxay yihiin alghuraabu huna waxay yihiin kuwaasi alghuraab aw hiya alghuraab waa tukaha walxidaa dhufatada shimbirta laa hilibka dadka ka dhufata walcaqrab hangaralaha ama dumqalooca walfa'ra jiirka walkalbu aygii alcaquuru dadcunka ahaa ee dadka boqon boqonkeynay manaa dilaayay marka horta xadiisku halku xidhiirhka kale leeyahay baabka xajka waxa weeye labadan xadiis hore maxay tilmaamayeen inaanay dhaasi aanay bannaanayn soo maha laakiin waxaa jira wax qofkii muxrimka ahaa uu dili karayo oo dhib lahoo xaramka dhexdiisa isagoo jooga iyo isagoo xaj xidhay la dilaayo oo ay ka mid yihiin kuwan kulluhuna fawasil fi lxaram baa xadiiska riwaayadda halkan noogu qoran lakiin maxaa kala soo arortay fi lxilli wlxaram waxaa lagu dilay waa isla riwaayadda xadiiskon khamsun min min addawaab kulluhuna fasiqun yuqtalna fi lxilli wlxaram oo mar haddii xilligii la ogolaaday alxilli waa dhulkii aan xaramka ahayn ee xalaasha ahaa xaramkiina lagu dilaya huraab waa tukaha markaa tukahaasi culamadu waxay ku fasirayaan ka la dilaya markaa wa fii riwaayatin alabqac wahuwa ma fii badnihi aw dahrihi bayaad waa wax amba hoosta cad amba dusha sare cad waxaad moodaa tukan hanayno naqaano aanu ahayn uu ka duwan yahi waayo maxaa loo dilayaa fawaasiq faasiqu asalkiisa waa maxay waa khaarij can idaaca waa qof aan adeecitaankai aqbalino caasiya ayaa marka hore dadka marka bani adamka isticmaali lahada fawaasikdana waxa weeyaan dhibtooda ayay leeyihin oo way gudbayaanoo abuurkii ilaahay u abuuray marka laga reebo adiyad bay sameynayaan dhib bay geysanayaan oo khuruujuhaa can xukmi kayriha biladiya xayawaanadii kale la midka ahaa ee laakiin qaarkood laga yaabo inay ka waawen yihiin oo aan dadkii dhibaynba iyagu markaa adiyad iyo dhibaato leeyihin ukahani wuxuu leeyay shekh ibn cuthaymin raximah ullah waatuu ka la sheegay buu yihi inuu cunayo zaraca zaraca u cunaya ko geelana waa uu geelana wuxuu sameynayaa uu daloolinayaa waa afkiisa minqaarkiisa ayuu ku dhufanayaaoo weliba dabada geela ayuu ka daloolyo dhiig buu ka keenaya saasuu leeya saasaa laynoo leey ee haddii aanu tukahani dhib lahayn oo aanu waxna dilaynin ugaarna aanu qaadanaynin maxna e, aanu cunaynin la dili maayo tukahaas markaa waa nooc gaara oo dhinacna intiisa badan uu madoo yahay oo dee carabtu tukaha kaa madoobay ku idlaaqaan waman dalaba alculuuma bigayri kadin sayudrikuha idaa shaaba alghuraam u ku qofka idhaa cilmiga waan iska baranaya anigoon daal iyo tacabi soo gaadhin dee markuu ciroobu gaari doona tukuhu maba cirooba lagaa yidhi markaa macnaa weligiiba gaari maaya weyaan tukuhu eh, ya waman dalaba alculuma bigayri kadin sayudrikuha idaa shaaba alquraam waa in qofkii markaa dee waqti iyo dadaal iyo wax dano uu soo seegaa de markaasuu cilmigii helaya dee wlxidaana waxay ku fasireen isagana aa'iru min aljawaarix yaciishu cala akli jiif wasiqaari tuyuur walxayawaan waa wuxuu ka mid yahay wuxuu ka mid yahay waxyaalaha xayawaanada shimbiraha minqaar kale afka dheer lehe markaa shimbiraha yarara kale iyo baktiga iyo kuwaasu cunaya waa dhufatay inagu dhana waa hilibkay ka dhufanaysaa waay waxyaalo badan bay ka qaadaa dadka iyaduna dhib bay leedahay caqrabuna de waa xayawaanka yar arkayna eh, laakiin markuu qofka qaniino suntiisaasi ay qofka aada moodeyso in qodxa lagu mudmuday oo aada u dhib badan alfarana waa jiirkan aynu naqaano oo jiirku dhib badan yahay dheefna ma laha waxna u dhibaateeyaa un xadhigiibuu googoynayaa dharkiibuu googoynayaa kutubtiibuu cunayaa gidaarkiibuu daloolinayaa maxaybuu samaynayaa wax dale soo koobi karaya maha soo maaha haye markaa jiirka meeshaad aragto ya maxaad samaynaysa dilaya macanaa waajib maaha dilitaankoodu ee inay jawaas yihiin ba halkaa laga qaadanaya inay banaanta wlkalb alcaquur alkalb aygii alcaquur oo macnaa dilaayey dadka oo cunayay dad cunka ah waxay uga qiyaas qaateen culimadu wax kasta oo saasa ibn cuthaymin raximah llah wuxuu leeyahay alkalb اlswad waa la dilaya isaga axaadiis ba kuso arortay in ayga madow la dilaysiisa marka horeba marka alcaquurna imika yashmal اlswada wagayr اlswad muxuu koobsanaya kii aswadkaaya kii kalaba kaa aswadkaa isaga sidiisa halkaa udhig waa la dilaya ayuu yihi laakiin kan kale waxaa looga qiyaas qaadanaya wax kasta oo markaa dadkii dhibaataynaya inay bannaanta in la dilo oo aan isagu dheeftiis markaa dhibtaas dhibta leh oo dheeftiisa iyo dhibtiisa kala badanta xayawaanada markaa qaarna rasuulku wuxuu inaan la dilaynin qaarna waa laga aamuso ma sheegin tusaale ahaan qaarna in la dilaaba xaaraana oo la dilaba asalkoodaba lisayd wa kayri sayd dawaabna waa jamcu daaba o waa kulamaa yadibu cala lard waa kulamaa yadibu cala lardi ay yamshi calayha wy oo yamshi biha waa wax kastoo dhulkan dul soconaya oo quraanshadiiba dee ka mid ah wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquha kuwa aan la dilay markaa rasulka ala sl sl xadiis buu ku sheegay annaxlu annamlu wاnnaxlu aw annamlatu wاnnaxla wاdifdac wاsurad kuwaasaa ka mid ah wاlhudhud ya kuwaa la dili maayo afar bu waliba xadiiska wada sheegay quraanshada nawl iyo annax shinida iyo alhudhud hududkii iyo asurad suradku waa shimbir yar bay leeyihiin oo markaa cusfuurka ayuu in yar ka yeryahay ma ka wyahay markaa suradka macruuf aha waqtigaana la dili maayo dee iminkana kole macruf lakin u bahan inu y noocu yahay la ogaado anu garan maayo run ahaantii shimbir keebuu u eegaya amba keebuu noqonaya iyo difdacna kraha way tasbiixsanaysaa nabigu nab ala sala slam dhaaban haye maaratay rahuye ya waa tasbiix ilahay buu tasbiixsanaya marka isagana de waa la ilaalinayaayo lama dilaayo almuhim xadiisku wuxuu tilmaamayaa mar haddii qofkii loo ogolaaday dilkiisa isagoo xaram jooga haddii uu dilo wax fidyaa lagu yeelan maayo waayo hadduu shimbirihii kala dilo hadduu ugaadhii kala dilo fajazaauhu milu maa qatala min annacam ayaa looga baahan yahay inuu bixiyo an ibn cabaasi radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wasalam ixtajama wuu istoobay wahuwa muxrimun mutafaqun caleyh isagoo muxrima xaj xidhan ayuu ayuu amba cumro xidhan ayuu istoobay rasuulka aleyh isalaatu wasalaam waxaa laga qaadanaya markaa dee mar haddii la istoobay istoobitaankaasi inaanu horta waxba yeelaynin qofkii xaajiga ahaa ixraamkiisa waxba ka yeelaynin isla markaana uu istoobay rasuulku halkuu iska toobay ala sla sl lanooma sheegin laakiin meelaha rasuulku aadka iskaga toobi jiray madaxa ayaabaa kamid ahaa labada gees ayaa kamid ahaa waxaa kamid ahaa lugaha iyo buu iska toobi jiray halkaa gaadhukaa iyo markaa waxaa laga qaadanayaa dee sidii soomka inaanay ahaynoo aanu maadaama aanu isagii markaa xaj waxba yeelaynin isla markaana waxaa laga qaadanaya timaha in la xiraa banaano horta ilaa walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxila laakiin dee mar haddii la toobayo qofkii maxaa loo baahanyay in meeshii la yar xiiro soo maaha inay jaaistay baa intaa laga qaatay wuli ibn cutaymin raximah in intaa yar ee la markaa intaa qofkii uga baahan yahay inuu toobo dee ina xiritaankaasi u banaanya weyaan xikmadaasina way ku jirtaa markaa waxaa kaloo laga qaadanaya de inay banaan qofkii markaa madaxiisi de inuu feeri kara iyo inuu xoqi kara iyo wax lamid a ah. oo timaha kasoo daadanay aanay dhib lahayn wacan kacab bn cujr radi allahu canhu qaal wuxu uhi xumiltu waa laysoo qaaday ilaa rasuuli ilahi sala allahu ala sl rasuulka alle walqamlu iyadoo injirtuna iyo tanaaharu kusoo daadanaysa calaa wajhi wejigayga sida madaxayga ay faqaala rasulku wuxu uhi ma kuntu maan ahayn uraa ay adunnu mid maleeya alwajca xanuunku balaqa inuu kaa gaadhay bika adiga ma araa waxaan arkayo halkan aan arkayo waxaan arkayo inuu kula gaadhay maan moodeyn tajidu shaatan ma helaysaa neef adhi ah oo aada fidye ka dhigto qultu waxaan ku uhi laa maya qaale wuxu uhi fasum halaaثata ayaam saddex isha soom aw acim amba quudi sitata masaakiina lix miskiin likuli miskiinin miskiin kastana nisfu saacin baad siinaysaa saac barhkii muttafaqun caleyh xadiiskana wuxuu tilmaamayaa inaanay banaanayn madaxa in la xiro marka hore xataa yabluq alhadyu cilm marka faman kaana minkum mariida aw bihi ada min ra'sihi fafidyaة min siyaami aw sadaqati aw nusuk aayaddu way sheegtay wixii haddii qofkii madaxii inuu baahdo uu xiro xanuunsanaya amba dhibi ay madaxa kaga sugan tahay ee dee nabar ku yaallo injirtaasi ku jirto wax kale ee u baahday madaxii inuu xiro arrintaasi ay keensatay wuu xirayaa xajkiisina waxba noqon maayo laakiin fidya lagu leeyahy arrintaa maxduurka uu sameeyey fidya looga baahan yahy fidyadiina ma cayibin intay tahay fa fidyatun min siyaamin soom ahaatay aw sadaqatin ama sadaqa un ahaatay masaakinta la siiyo aw nusuk amba wax la gowraco marka xadiiskana caddeeyey haddaba aayaddu waa mujmal soo maaha xadiiskanina waa mufasal aw mufasil isagaa wax faahfaahin xadiiska oo fa fidyatu min siyaam siyaamkii muxuu noqday halaaثati ayaam masaakiintiina sadaqadiina sitata masaakiin mid kastana nis saddex la siiniyo aw nusukna dabxu shaat ayuu noqon marka asalka xadiiska markaa wuxuu tilmaamaya inay xaaraam tahay qofku inuu madaxiisii xiro sida aayaddaba caddaysay naska ay ku tahay qofka u baahda ee arrintaasi ay keensanayso daruura ay ku keensato ee cudurdaarkaa leh uu xirayaa isla markaana fidyadaasuu bixinaya saddexdanna waa ikhtiyaari saddexdani waa ikhtiyaari oo fa fidyatu min siyaamin aw sadaqati aw nusuk tartiib maahae waa ikhtiyaari awdaasi kaa doonto markaa ku dano qofkii sameynaya iyadoo laga fahmayna sida u wanaagsani ay tahay inuu nusuga iyo gowraca sameeyo taa laga fahmayo injirtani alqaml waa markaa inta badan qofka waxay ku timaada markan uu dee nadiif aanu ahayn wasakdi waxaasi ayay laga yaaba marar badan ku timaado saa markaa waxaa laga yaabaa inuu muxuu iskaga qaba waayo injirtaa dee iyadoo soo daadanaysa mar dee saaba soo daadanayso marka laga reebo ila feeri karayo xataa way ka yaraan karaysa markaa muxuu ka baqanaya wuxuu u fahamsan yahay haddii aada layso de waxaad noqonaysaa qof dilay xayawaanada iyo wax lamida dilay ayuu isleeyahy taana waa iskaga ilaalinay waa can kacb ilcujra xayawaanada markaa qaar aan la dilayn iyo qaar la dilayna soo aragnay soo maha kuwii kale laga aamusay maxaa lagu sameynaya kuwa lagu aamusay laga aamusay asalkooda waa inay xalaal yihin bay culimadu lehin wixii dee daliil ka soo reebay mooyaane oo dilkooduna aanu adigoo sayd iyo ugaadh u dilanaya mooyaane qofka hadduu ugaadh ahaan u dilaya mooyaane laakiin dilkeedu aanu ku banaanin marka hore oo dee waxay noqonaysaa wax dhibaato laakiin shayga wax dhibaya halka xadiiska wa laga qiyaas qaadanaya looga qiyaas qaatay qiyaas baa lagu haleeshiyey waya waxyaalo badan waxaa jira cayayaano badan amba xayawaano badan oo dhibaato leh oo wuxuun dhibaato u geysanaya marka kuwaa waa iska dilaya oo tusaale ahaan dee duuriyada dhuuriyada mira soo aye haye dhuuriyadu waa shimbir yaro madoobo ge neefkaa geelaabay dhabarkaa ka dalooleysa halkaasay dhiiggeysa ka cabaysa ba wax lamida oo dhibaatay ku haysa ya soomaaliduna markay qofka wax ku sheegayaan bay hablaan dhuuriyadana eg isku soo ururiyo taasoo kale dee dhib bay leedahay waa tusaalehe dhib bay leedahay oo waxbay dhibaato ugeysanaysa xayawaankii bay ugeysanaysaa marka qaarkood bani aadamka laga inu geysato waa la dilaya taasoo kale waa la dili wixii waxa logu qiyas qaata wixii mu'di ah dhibaato leh xayawaanka waayahay su-aalaha xadiiska ka soo baxaya waxaa ka ah masaakiintani ma masaakiinta xaramka joogtaabaa mise masaakiinta ka baxsan su-aasha waad kasoo jawaabi doontaan maxaan ku ihi masaakiinta xaramkaa la siinaya mise masaakiinta ka baxsan ayaa la siinaya marka waxa culimadu ah haddaba maxduuraadka ixraamka waxyaalaha dee aan banaaneyn waxaa kamid ahaa dhar tonan in la xidho cadar in la ismariyo iyo wax lamid a ah markaa laakiin daliilku wuxuu ku soo arooray in fidyo la bixinayo kanoo keliya kusoo arooray racsiga madaxa laakiin culimo badan baa uga qiyaas qaatay wixii kale lamidana haddii uu qofku sameeyo waxyaalaha kale maxduuraadka markaa insha alla bal tafsiilkeeda waynu geli doona wa can abi hurayrat radi allahu anhu qala wuxu uhi lama fatax allahu markuu ilaahay u furay calaa rasuulihi sala allahu alay slm rasuulkiisa makata qaama rasuul lahi sal lahu ala rasuulku waa istaagay fi naasi dadkii buu ka dhex istaagay oo faxamid allaha ilaahay buu ammaanay amba ilaahay buu mahadiyey wa ana caleyhi ammaantii buu soo celceliyey uma qaala wuxu uhi in allaha ilaahay xabasa wuu ka xanibo wuu ka joojiyey manaca can makata alfiila maroodigii ay asxaab alfiil asxaabtii maroodigu ilahay ka joojiyey wasalada wuu ku saliday caleyha iyada rasuul rasuulkiisa iyo almuminiina muminiintii magaaladii maka iyadoo dhul gaalo noqotay oo ay gaala haysato oo asnaamtii ay dhex yaallaan ayay ilaahay ku salliday nebigiisa iyo muminiintii oo dabeetna ay gacanta ku dhigeen wa innahaa iyadu lam taxila xalaalu may ahayn liaxadin qof kaana qabli aniga iga horreeyey wa wainamaa uxilat waxaa loo xalaaliyay li aniga saacatan saacad min nahaarin maalintiia wainahaa arrin waxay tahay wainahaa iyadu lan taxila xalaalu ma aha liaxadin qof bacdi aniga iga dambeeya falaa yunafaru la eryi maayo sayiduhaa ugaadheeda la eryi maayo walaa yukhtalaa la googoyn maayo shawkuhaa qodaxdeedana la googoyn maayo walaa taxilu xalaal maaha saaqidatuhaa tiyada dhacdaa waxeeda ku hallaabaa ilaa limunshidin e ilaa limucarifin mid yaboohinaya un mooyaane waman qutila lahu qofka laga dila qatiilun ay maqtuulun mid la dilay ka laga dilo fa huwa bikhayri nadarayn laba arrimood tii u wanaagsan buu qaadanaya ikhtiyaar buu leeyay fahuwa isagu bikhayri nadarayn ay bikhayri amrayn laba arrimood koodii wanaagsan oo ah ima an yuqtala lah wa ima an yakuda diya in loo dilayo idhaa ii dila iyo inuma qaato labadaasi isagu tuwaarka waman qutila lahu qatiilu fahuwa bihayri nadareyn faqala cabaas ba wuxu uhi cabas bn cabdilmutalib ila lidkhira caws dameerka mooyaane yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow fainahaa caws dameerka najcalhu waanu yeelnaa fii qubuurina quburaha yagaanu yeelnaa quburaha yagaanu ku samaynaayoo amba saqaf baa dusha saraa looga dhigaa marka la qabaaljeexo amba markaa marka qaarkood meydkaaba la saaraa marka uu ka gaabiyo kafankii kale wa buyuutina ay najcalahu fii buyuutina guryaha iyagana waanu yeelnayo saqaf baanu uga dhignaayo waxba ka socoyna faqala wuxu uhi ila idkhira idkhirka mooyaane mutafaq caley kaa waa la googoyn karaa rasuulka alay slat slam wuxuu furtay asana haye asana athaamina min alhijra markaa markii horta waa xaram aan lagu dagaalamayno ma banaano lagu dagaalamo haddii haddaba aad tidhaahdo siduu rasuulku alay sala slam sheegay dee soonka rasuulkiiba ku dagaalamay aniga saacad ba lai xalaaleeye buuri rasuulka alay salatu salaam qof aniga iga horreyana xalaal umay ahayd inuu dhiig ku daadiyo oo ku dagaalamo xurmadeedana uu meel kaga dhaco aniga se saacad maalinta ka mid a ah lai halkeedii bay ku noqotay dabeetna axkaam fara badan bay leedahay waxaa ka mid ah waxyaalo badanoo ku banaan dhulkan kale ugaadha la yska ugaarhsan karaya ee meelaha kale iska joogta iyadoo ugaadheeda la ugaarhsan maayo in la ugaarhsa iska laga nixin maayo oo laa yunafaru sayduha la firdhin maayo doogeeda iyo qodaxdeeda gogoyn walaa ikhtilaa shawkuha kaynteedana gogoyn maayo doogeedana la gogoyn maayo wixii halaaba waxa xukunka aynu ogeyn shayga meel ku hallaaba maxaa u xaaladiisu ya in qofku sanad yaboohiyo sanad kadibna sanadkaa markuu si fiican u yaboohiyo hadday cidi sheego weydo inuu iska isticmaalo laakiin xiil min adahr wakti waktiyada kamida mid ah, cid u timaado oo idha war berigaa alaabtii hadalka ku yaboohinaysa anigaa lahaa oo laysoo kaa sheegay waa wax lagu leeyahay oo ay tahay inuu ah. idkhirka wuxuu u geedka cawstameerka la dhahdo ayuu aada ugu shabahaya marka bal idkhir ku qoray imkua sawirada waxaa kale wad arki doontaa geedkana waa istisnaayo waa laga soo reebay mustasna isagu markaa weeyaano ila lidkhira oo sabab baa markaa rasuulka way cabaas bin cabdirabi yihi waan u baahanay baahida aan u qabnaa fara markaa dhirtii meesha abiiciga uga baxday weeyaan laakiin qofku wixii isagu beertay baa la isweydiinaya hadduu isagu qofkii doogii beeray uu doonaya xoolihiisa inuu beero ama dee liinuu ka beertay ama dhir kalaba uu ka beertay ma goosanaya mise mise goyn maayo su-aalahaasna maskaxdii ku haynaysaa iyadana an abi hurata radi allahu anhu qala wuxu lama fatax allahu ilahay markuu fulay calaa rasuulihi sala allahu alay slam isagoo rasuulku sababta isagu la yimi oo dee magaaladii furtay haddana abu hureyra yuu nisbeeyey allah soo maha wixii dee kuu hagaagay khayra ilaahay baa kuusoo kordhiyey lamaa fataxa allahu calaa rasuulihi sala la alay sl qaama rasuulu llahi sala allahu rasuulku waa ka istaagay fi naasi dadka dhexdooda faxamid allaha ilaahay buu ammaanay waana caleyh faxamid allah ilahi mahdi waana caleyhi ammaan buu usoo celceliyey hanaagu waa takraaru lxamd oo hadalka rasuulku xamdiga ilaahay iyo saliga ayuu ku bilaaban jiray uma qaal wuxu uhi in allaha ilaahay xabasa uu ka joojiyay can makata alfiila waynu garanaa alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi ilfiil wasalada calayha rasuulahu walmuminiin muminiinta iyo rasuulka ayaa qabsaday oo ilaahay subxana watacala u baneeyey wainaha lam taxila liaxadin kaana qablii aniga cidiga horeyso ambiyadii kamida wainama uxilat lii waxa la yaxlaya saacatan min nahaarin wakti kooban saacaddu ma hatan aynu naqaanee waa waqti un waa zaman wainahaa arrin waxay tahy lan taxila xalaal maaha mustaqbalka lan ilan waxba inafi jirta mustaqbalke lan taxila xalaal maaha liaxadin cid bacdi an igaga dambaysa falaa yunafaru laeri maayo la firin maayo sayduha walaa yuktara la googoyn maayo shawkaha kainteeda la googoyn maayo walaa taxilu xalaal maaha saaqidataha wixii dhacay ilaa limushid mid iyo wahinaya mooyaane waman qutila lahu qatiilun qatiil waa qatiil iyo jariix iyo waa bimacna mafcuul weyaan waa maqtuul fahuwa bikhayri nadarayni wman qutila madluuma faqad jacalna liwaliyihi sulaana falaa yusrif markaasuu awoodii waa la siiyey qofkii wax laga dilay isagaa bikhayri nadareyn laba aragtiyood laba arrimood tii u wanaagsan ayuu qaadanaya isaga aragtidiisa to wanaagsan ilan qofkani uu dhintayba kolleyba lasoo celin maayo laakiin myaa loo dilaa mamaboo qaataa mise u cafiyaa saddexdaaba u leeyihi weliba gaar ahaan labada hore faqala cabaas wuxu ila lidqina mooya ya rasuul allah kaa nooga soo reer fa ina najcalu fi buyuutina fii qubuurina wa buyuutina balyalaayo waan u baahanay faqala ila وعن cبد لله بن زيد بن cاصم رضي الله عنه أن رsuل الlahi صلى اه علي sل وxu uhi ina ibrahima ibrahim xaraba makata maka ayuu xaram ka yeelay wadaca uu u duceeyey liahliha ehelkeedana uu duceeyey ilahay inuu barakeeyo midhahana uu u barakeeyo wa inii anigu xaramtu waan xaaraam yeelay almadinata magaalada madiina kamaa xarama siduu xaram uga yeelay ibraahimu makata maka ana qeyb ka mida baan xaram ka dhigay oo wa inii anigu dacawtu waan u duceeyey fii saaciha saaca madiina fii saaciha ee fii saaci almadiina saaceeda iyo wa muddiha mudkeeda ayaan u duceeyey ilaahay inuu u barakeeyo bimil bimilay maa dacaa ibraahim liahli maka libinlaab intuu ibraahim u duceeyey reer maka libinlaabkeed ayaan anna u ducaynaya in ilaahay u barakeeyo raashinkooda iyo waxaa saacooda iyo mudkooda ay haystaan وعن cلي بن أbي طالب رضي الله عنه qال qala النabiyu slى الlaه علي sلم almadinaةu magaalada madiina xaramu xaram weeyaan maa beyna cayrin ilaa thawrin labada buureenta ka dhexaysa cayr wa thawr intaasaa xaram noqonaysa waayahay in shaء allahu taعaalى labada xadiis oo ka warramaya xaramka magaalada madiina maadaama xadiiska hore oo ka warramaya xaramkii maka iyo axkaamta ka laasimtay culimadu sheegeen waa inoo beri algaynu ku dayno wallah aعlam